bsmi اllahi الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العaalمين slى اllه وslm عlى نbyina mحamd وعlى آlih وأصxaabih أجمعين أma bعd qala الإmam الbخariي raximh اllah taعalى bab man banaa baabun ay hada kani baabun baab weeyaan man banaa qofkii wax dhiso shaqo dhismo iyo qabanayo qala xadaثna sulayman bnu xrbi wahuwa abu أyub alwaashixiyu qala xadaثna jariir bnu xaazimi can اlأcmash can salaam bni shuraxbi can salaam bni shuraxbiil wahuwa maqbul rawaa lahu الbukhaariyu fi اladb اlmfrad wbnu maajah can xabata bni khaalidi wahuwa xabat bnu khalid alasadiy صxaabiy lahu xadiiث waaxid أkraja xadiiثahu albukhaariyu fi ladb اlmfrad wbnu maajah wa sawaaءi bni khaalidi waa walaalkiis isaguna waa صaxaabi abu xaba ayaa midkan la waa akhu xaba xaba walaalkiis صaxaabiyu lahu xadiiث ayضا ayb anahumaa ataya الnabiya slى اllahu عalayhi waslm nabigay u yimaadeen wahuwa yucaaliju isaga oo samaysanayo oo hagaajinayo xaa'idan derbi aw binaa'an ama dhismo lahu isaga u sugnaaday fa acaanaahu way u kaalmeeyeen marka waa la qabteenoo marka wayway u kaalmeeyeen xadiidkan marka sanadkiisa salaamu bnu shuraxbil ayaa ku jiro ibnu xajar wuxuu ugu tarjamay maqbuul cid ibnu xibbaan aan ahayn oo tawhiiqisayna ma jirto saa darteed marka fahuwa fii xayizi ljahaala wuxuu ku dhex jiraa marka majhuul iyo majhuul buu ka agdhow yahay lidalika marka ibnu xajar maqbuul ayuu yidhi maqbuulka isdilaaxiisuna wuxuu yahay maqbuulun cinda almutaabacati wailaa falayinu lxadiid haddii la mutaabaceeyo xadiidkiisu waa maqbuul haddaan la raacin oon la mutaabacaynina waa daciif xadiidkiisa ayb xadiidkanna marka mutaabaco looma haayo buusiiri asaga misbaax almisbaaxu الzajaaja bizawaa'id ibni maaja ilaa xadiidkan ibnu maajaha wariyey sitada yacnii aimada lixda kitaaba umahaatu sita ibnu maajah keligiis ayaa wariyey marka ibnu maajah zaa'id la ah oo kala zaa'id ah uu kala zaa'id yahay ibnu maajah inta kale baqiyatu sita ayuu kala zaa'id yahay marka waa baabkiisii isagoo kitaabkaas misbaaxu zajaajaha ayuu uga waramaa sidaan oo kale ee xadiidka ah marka wuxuu leeyahay wuxuu yidhi isnaaduhu saxiixun wa rijaaluhu hiqaat buu yidhi isnaadku waa saxiix rijaashiisuna waa hiqaat laakiin arrintan marka aimada waxay yidhaahdeen waa arrin mutacaqab ah lianna salaam bnu shuraxbiil hiqa ma aha bal yacnii jarxiyo tacdiil midna looma sheegin ibnu xibaanna qaacidadiisa sida macruufka ah mashhuurka ah isaga waxau aada ugu tawhiiqa xaggiisa waa ku tasaahulaa ilaa uu tawhiiqiyo dad majaahiil ah ayib marka xadiidkani ma noqon karo saxiix isnaaduhu saxiixun ma qabanayso ayb qaala marka xadiidka waxaa laga qaadanayaa qofku wax dhisto qofku inuu wax dhisan karo leanna wuxuu leeyahay nebigay u yimaadeen wahuwa yucaaliju xaa'itan aw binaaan lahu derbi ama dhismo nebigu uu lahaa ayuu hagaajinayay marka guryaha iyo dhismayaalka in la hagaajisan karo oo arrintaas aynan ka hor imaanaynin zuhdigii iyo waxyaabahaas ayb iyo in loo kaalmeeyo qofka wax samaysanayo qaala xadahanaa aadamu wahuwa bnu abi iyaas alcasqalaaniyu qala xadahanaa shucbatu wahuwa bnu اlxajaaj can ismaaciila bni abi khaalidi can qays bni abi xaasimin qaala dakhalnaa calaa khabaabin khabaab bni larat ayaan u galnay nacuuduhu inagoo booqanayno waqad iktawaa isagoo isgubay sabca kayaatin toddoba dab isku dhigay yacni toddoba meel isagoo iska gubay fa qaala wuxuu yidhi ina asxaabanaa asxaabteenna alladiina salafuu hor maray madow way tageen walam tunqishum ddunyaa iyadoon adduunyo nuqsaaminin marka anqasa ayuu ka bixiyey anqasa yunqisu naqasana waa laga bixin karaa lianna ficilka naqasa waxaa la yidhaahdaa yatacaddaa walaa yatacaddaa laazim iyo iyo iyo iyo mutacaddi labada waa noqdaa waxba isagoon hamze la gelinin hamsadii tacaddiga ayuu sidiisa mutacaddi ku noqdaa ayib walam tanqushum اddunyaa iyadoon adduunyadii nuqsaaminin isku mid un weeyaan marka ayb iyadoo adduunyadii markaa yacnii aynan nuqsaaminin iyaga ayay tageen wa inaa anaguna asabnaa waxaan asiibnay oon helnay maa laa najidu wax aanan helaynin lahu shaygaas aanan u helaynin mawdican meel la dhigo annagana adduunyadii waxaan helnay buu leeyahay wax meelaan dhignaba aanan helayninba ila turaab ciid maahana wax kale meel kale aan loo hayninba walowlaa ana anabiya sala allahu calayhi wasalam yani meelaan dhigna male meelaan u iilna male oo aan u sarfino walowlaa ana nabiya sal lla ly slam haddii lala yahay nebigu nahaanaa inuu naga reebay an nadcuwa bilmowt geeri inaan tuugno haddii nebigu inuu naga reebay aynan jiri lahayn la dacowtu bihi la dacowtu bilmowt geeridii baan u yeeran lahay oon tuugi lahaa inaan yacni dhintaan alla ka baryi lahaa ayb tarjamada marka maxalushaahidka waxay tahay khabaab ayaan usoo galnay buu yidhi wainaa asabnaa maa laa najidu lahu mowdicanta adduunye iyo marka waxaas waxaa ka mid a dhismayaalkii iyo guryihii bal riwaayaadka qaar waxay leeyihiin waxaan soo booqanay wa huwa yuslixu khusan lahu bowd ou lahaa ayuu hagaajinayo dhisaayay yani bowdkiisau dhisanaya marka maxalushaahidkana meeshaas bay marka noqonaysaan ayb waxbaan tacabnay guryaan samaynay guryihii baan hagaajinaynaa ayuu hagaajinayaa saxaabigaas marka gurigii dhismihiisii haddii uunan ahayn fawqa alxaaja waa bannaan tahay ayb fiqiga xadiidka waxaa kaloo laga qaadanayaa eh, geeri in la tamaniyo in la reebay laakiin waa haddii loo tamaninayo macno diinkii maslaxo u ah waa bannaan tahay waqtigii baaba iska fasaaday fitnadii waa ka aamin noqon weysay ee markaas intii alla ku fidnayn lahaa inaad geeri u yeerataa waa bannaan tahay eedana ee mowdka in loo yeertaa la diidaayo waa bisababi durin nazala dhib adduunye oo ku haaya darteed inaad dhimasho u yeerato ood u sabri weyso ood u adkaysan weyso tan la diiday marka taas guryaha faanfaanka iyo tanacumka iyo loo dhisto xaajada qofkana ka badan oo alla dartiina aynan ku jirin oo wax hadda qofkii ka harayo na aan ahayn iyadana in laga fiican yahay leanna wuxuu yidhi ma maa laa najidu lahu mawdican ila turaab ciid unbis waa ka dhimanaysaan wax meel kale ma haysid ayb waxaa kaloo laga qaadanaya isgubiddu inay bannaan tahay laakiin shardi waxaa qofku sabab inay tahay un inuu ka ictiqaadsan yahay allana uu yahay midka wax shaafiyo karaahana waa ku jirtaa ayb wa anhaa can ilkayi xadiidku waa tu ahaa qaala uma ataynaahu waanu u nimid maratan uqraa mar kale wahuwa yabni isagoo dhisayo xaa'idan lahu mar xaaladaasay ahayd kadib baan u nimid isaga oo dhisaayo derbi ou lahaa faqaala wuxuu yidhi ina almuslima muslimka yu'jaru fii kulli shayin wax kasta waa laga ajar siinayaa yunfiquhu ou bixiyo qarash gareeyo ilaa fii shayin wax maahane yajcaluhu fi turaab wax uu ciidda gelinaya maahane insaanku wax walba waa laga hawaabiyaa ajar buu ka helaa ilaa wax uu ciidda gelinaya maahane waxa uu ciidda gelinayana dhismaha aas-aas baa la qodayaa dhagixi baa la gelinayaa dhulkii baa marka yaa dhismihii la gelinayaa taasi laga ajar siin maayo iyada lafteeda laysa calaa itlaaqihaa masaajid haddii loo geliyey dhulka waa layska ajarsiinayaa guribuu dhisay wixii ka soo baxo dadka agoonta ama madaarista iyo waxba u waqfay waa ka ajarsanayaa taasoo kale laabudda marka macnaha waxaa laga wadaa wixii qofku uu dhisto baahidiisana ka badan ajarna iyo qasad allana uunan ku jirin taas waa macnaha marka waxaan ajar uunan ka helaynin adaa ka tegaayo sarahaan hadda yacni dadkii ka tegay waxba kama hayaan nin kalaa iska qaatay saas unbay isu dhaafdhaaftay dad gacmahooday isku dhaafdhaaftay laakiin ninkii masjid ka tegay waa u joogaa isaga ajarna waa ka helay ayb ninkii intuu guri waqfay yidhi gurigan ijaarkiisa masaajidkaas danihiisa ha lagu qabto agoontaas ha la siiyo macallimiinta qur-aanka dhigaaya ha la siiyo oo dadkii qur-aankii lacag la-aan ha lagu baro saasoo kale qofka yidhaahdaa waxbuu ka helay gurigiisii waa ka tijaaraystay waana ka faa'iiday qaala xadahanaa cumar qaala xadahanaa abi cumarkaa marka waa cumaru bnu xafs qaala xadahanaa abi wahuwa xafs bnu sakbara ayb waxaan ujeedaa xafs bnu khiyaad ayb qaala xadaana alacmash qala xadahanaa abu safr can cabdillaahi bni camrin qaala mara الnabiyu slى اllahu عalayhi wasalam nabigaa soo maray wa ana uslixu anoo hagaajinayo khusan bowd li lana annaga aan lahayn meel yacnii bowd yaroon lahayn annagoo hagaajinayno na soo maray faqaala wuxuu yidhi maa haada kanu muxuu yahay qultu waxaan idhi uslixu waxaan hagaajinayaa khusanaa yaa rasuula allah bowdkeennii baan hagaajinayaa faqaala wuxuu yidhi alamru arrinku asracu waa ka degdeg badan yahay min dalika kaagaas yacni mowdku waa ka soo dhow yahay intaad kan ka dhammayso mowdkan hagaajintiisa intaad ka dhammayso mowdkii baaba kasoo degdeg badan hadda iyagu marka guryahay hagaajinayaan guryo dhis ka samaysan iyo xoogaa inta dhis dhulka la sursuro dhowr marta loo sameeyo oo waxaa laga yaabaaba shaqadoodu maalin iyo wax lamida un inay dham ay dhammaanaysaba laakiin dhismayaalkan dhirirka badan iyo waxaan dadkuna ku daalay oo deynka faraha badan iyo dhibka faraha badan yacni ay ugu daaleen ee dhimashadii inay ka deg taasi hadday ka deg deg badnaatay tan maxaad malaynay marka dhismo soconaayo sanad iyo lix bilood iyo sagaal bilood iyo soconaayo markaasuu qofkii kusii xisaabtamayaayo weliba waa sii kireynayo boqolaal qorshoo kale uu sii degayaa waxaa laga yaabaa marka madaxii inuu laabo marka xadiidku aadow meel weyn taabana almru asracu min dalik marka geeridaas u diyaar garoow nabiga sal lla ly slam markii la su-aalay dadka yaa ugu caqli badan baa la su-aalay man akyasu nnaas dad yaa ugu dhug badan oo ugu caqli badan markaasuu wuxuu yidhi akharuhum dikran lilmowt wa ashadduhum isticdaadan lahu kan ugu geeri xasuusasho badan uguna diyaargaroow adag aadna ugu diyaargaroobo limaa bacdahu mowtka waxa ka dambeeyo ulaa'ika alakyaas ayuu nebigu yihi kuwaas waayo kuwa dhugta lehoo aadka u caqliga badan ayb adduunyadii marka maalin walba wax unbaa marka laga sii jiidayaa qof unbaa ka socdo haddana maca daalika dadkii waa lagu abuuray mar allaale markay weynaadaanna damacaas waa la weynaana ogow rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu leeyahay wuxuu tilmaamay laba shay bani aadamku in allaale intuu weynaanayo laba ku weynaato qalbigiisa labadaana waxay tahay yacnii nolosha inuu aada u jeclaado iyo maalka maal jacaylku labadaa waa kusii waa la sii weynaadaan markii sanad kuu kordhaba damacaagu waa ziyaada sidaad u socoto u socoto soomaaliduna marka maxay ka yidhaahdaan lixdan jir iyo lax jeclo hadde waxaa keenaya xadiidkaasaa saasa rasuulkaagu wuxuu leeyay sal alla ly slam bani aadamku waa weynaanayaa labadaasna waa la weynaanayaan laakiin maxaa la rabaa in laga toobad keeno low kaana libni aadama waadiyan min dahab la axaba an yakuuna lahu waadiyaan bani aadamku haddii waadi dahaba la siiyo laba inay noqdaan uu jeclaanayaa walaa yamla'u faahu ila turaab afkiisana wax kale ma buuxiyaan ciid unbaa buuxinayso wayatuubu allahu calaa man taab waxaa la daba dhigay marka ilaahay waa ka towbad aqbalayaa qofkii towbad keeno macnaheedu waxay tahay xirsiga iyo dadaalkaa laga towbad keenaa adduunya dadaalkaa tooba u baahan banaan leanna cumrigaagii baad khasaarinay waxaa ku khasaarinaysaa wax aan adiga ku raacaynin ayaad ku khasaarinaya cumrigii dhammaa waa lixdan sano acmaaru ummatii maa beyna sitiin ilaa sabciin buu nebigu yidhi cumriga ummaddaydu lixdan ilaa toddobaatan waay cumrigii marka qaaliga ahayd alle ku caabudi lahayd janno ku raadsan lahayd naar uga magangeli lahayd baad adduunyo ku dhammaysay wax laga toobad keena waay marka weliba ibnu rajab wuxuu yidhaahdaa waa haddii weliba adduunyadu xalaal tahay adduunye xalaal abaad ah ku mashquushay aakhirada wax la-aanaa kugu dhacayso waqtigaagii cumrigaagiina waxaad ku dishay wax aan waxba kaa gaaraynin markaa dhimato kadib adduunyada xaaraanta lagu kasbaana kaba sii dhib badan marka ila aakhira iyada waa lagu haystaa kaa hari maysa ayb marka waqtiga inaad loo fiiriyo alamru arrinku asracu waa ka degdeg badan yahay buu yidhi min dalika kaagaas xadiidkan abu daawuud iyaa wariyey baabu maa jaaa fi lbina kitaabu ladab ayb tirmidina kitaabu zuhdi buu kusoo saaray baabu maa jaaa fi qisari اlamal didiilada in lasoo gaabiyo didiilada marka waxyaabaha gaabiya waxaa ka mid ay culamada yidhaahdaan qofka inuu janaasada raaco dadka dhimanayo tago xaadiro qur-aanka akhriskiisa uu badiyo qur-aanka tafsiirkiisa iyo macaanida uu wato xambaarsan yahay inuu dhagaysto dadka saalixiintae aakhira ka sheekeeya fadhigiisu inuu u bato haddii fadhigaaguba uu noqdo fadhi dad adduunyo un bis aakhiradaadii waa xumaanaysaa adigana adduunyada unbaad uxusul duubaysaa ayb hadda marka midaas danbaa aada muhiim usiiba ahna inaad dad fiican saaxiib ka dhigato dad ninuun saakana adduunye u kalaayo kaa xoolo badan uun fiiriso cumrigaagii wuxuu ku dayacmayaa adigii waxaan ku raacaynin wax badan kaa raacayn waxaana laga yaabaa adduunyadiiba inaadan wada helin ayb man kaana yuriidu alcaajilata cajalnaa lahu fiiha maa nashaau liman nuriid intaan doonno qofkaan doonno alla leeyahay baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan almaskanu lwaasic guriga waasaca ah qaala xadahanaa abu nucaym wahuwa alfadl bnu dukayn wa qabiisatu wahuwa qabiisatu bnu cuqba qaala xadahanaa sufyaan wahuwa athawriyu can xabiibi bni abi haabitin can khumaylin waa khumayl bnu cabdiraxmaan maqbulu rawaa lahu lbukhaariyu fi ladabi اlmufrad can naafic bni cabdilxaarif wa huwa huwa alkhusaaciyu saxaabiyu fatxiyun ayuu yihi waa saxaabi fatxiyun muxuu ka wadaana aslama wuxuu islaamay zaman alfatxi waamarahu cumaru calaa maka cumarna maka ayuu amiir uga dhigay waxay kutusaya marka inuu saxaabi aada u qiimo badan yahay maka magaalooyinka waaweyn oo islaamka ay ka mid tahay meeshaasuu marka t madax uga dhigay ayb rawaa lahu lbukhaariyu fi ladabi اlmufrad wa muslim waabu dawuud wabnu maaja can الnabiyi slى اllahu عalayhi waslama qaal min sacaadati اlmar-i qofka liibaantiisa waxaa ka mid ah almaskanu اlwaasic degaan waasaca ciriiri badnayn waljaaru saalix deris suuban walmarkabu lhanii gaadiid bogaadin leh ayb almarkab lhanii marka almarkabu lmuriix ayb oo aan qalbiga ka mashquulinaynin qofka dhibaynin sidaasaa laga wadaa aljaaru saalixna dee deris fiican qofku hadduu helo nicmo aada u weyn deris xun hadduu yacni nasiibkaagu noqdana waa dhibaato horaan usoo marnay maxalu shaahidka marka almaskan ulwaasicdaas ayib gurigaas marka waasica ah waxay ka mid tahay min sacaadati lmari marka guriga waasacnimadu waa nisbi dadkaas hore iyaga wax waasac u ahbaa annaga ciriiri nala ah waxaa laga yaabaa afar qof qoys dhan guri hadda yacnii guryihii aan shalay ka sheekeyneyn oo xasanulbasri uu dhahaya qolalka rasuulka waxaan kasoo qabsan karay saqafkooda aayar baan wax uga soo qabsanaya ou lahaa markuu mitir mitiriyeyna uu siddeed ilaa toddoba dhudhun ku sheegayba nebiga waa deganaa haddana cid ka sacaado badnayd ma jirin marka waasacnimadu nina guri labaatan lagu dhuftay labaatana ku yar ayb ciriirigan ma rabnuu leeyahay dadku shay marka nisbi ah weeyaan qofkan marka ehelkiisa iyo caruurtiisa iyo maskan waasac iyaga u aho ku filan hadduu haysto waa nicmo u haystaan ayb aharkan marka eh, xadiidkan waa saxiix ayb kitaabkan baa waxaana wariyey un imaam lbukhaari fi ladab lmufrad baabun ay hada kani baabun baab weeyaan man ittakhada qofkii samaysto algurafa qolal kore guraf marka waxaa weeyaan dabaqyo qolal kore oo dabaqyaha qofkii samaystay qaala xadahanaa muusa wa huwa muusa bnu ismaaciil abu salamata atabudakiyu qaala xadathana adaxaaku bnu nibraas wa huwa adaxaaku bnu nibraas aljahdamiy layin اlxadiid dacfi baa ku jira marka ninkan bukhaari ayaa fi ladabi lmufrad uga wariyey abulxasan waa kunyadiisa can haabitin wahuwa haabit bnu aslam albunani anahu kana maca anasin anas buu la jiray bizaawiyati zaawiyada ayb zaawiyada marka waa meel madiine u dhow oo anas marka daar uu ku lahaa anas buu la jiray marka bizaawiyati fawqa gurfatin lahu guri kore oo dabaq saaran oo uu anas lahaa ayuu la joogay fa samica aladaana adaankii buu maqlay fa nazala waa soo degtay marka meeshu inay korayso fa nazaladaa ku tusayso wanazaltu anigana waan soo degtay buu yidhi faqaaraba fi lkhutaa anas marka tilaabadii ayuu isku dhadhaweeyey masaajidkaan u soconaa marka tilaabooyinkuu iskusoo isku dhaweeyo ma kala qaadqaadin aada uma tallaabsanin faqaala wuxuu yidhi kuntu maca zayd bni thaabit ayaan la jiray famashaa bii waa ila socday haadihi lmishyata habsocodkan oo kale ayuu ila socday wa qaala wuxuu yidhi atadri ma garanaysaa lima facaltu bika waxaan sidaan kugu sameeyey oon kula samaynaya ma taqaan fa ina nabiya sal ll ly slam nebiga mashaa bii haadihi lmishyata nebigaa ila socday buu yidhi socodkan oo kale wa qaala wuxuuna yidhi atadrii ma garanaysaa lima mashaytu bika maxaan kuula socday qultu waxaan yidhi allahu warasuuluhu aclam qaala wuxuu yidhi liyakhura si uu u bato cadadu khutaanaa tilaabadeenna tiradeeda say u badato fii talabi salaati aan u soconayno oon u tillaabsanayno salaada raadin aan raadinayno darteed aan u tallaabsanayno dhexdeeda aan ku tallaabsanayno ayb marka tilaabadii marka inaan aada loo kala fogfogeynin oo yacni si uun tartiiba loo socdo dhexdhexaada ayb xadiidkan hadda ariiqan yani bukhaari uu ku keenay waxaa ku jira daxaaku bnu nibras ayb dabaraanina waa wariyey laba dariiq min dariiqi daxaak waxaa kaluu ku wariyey min dariiqi moxamed bnu thaabit albunaniy can abiihi marka ninkaa daciifkaa waa la mutaabiceeyey daxaaku bnu nibraas thaabit uu ka warina hadda dabaraani wuxuu weriyey xadiidkan laba dariiq dariiqanna waa ku wariyey sidan wa min dariiqi moxamed ibni thaabit albunaani can abiihina waa ku wariyey marka macnaheedu mutaabacu haystaa wa cabdurazaaq ibnu hamaam asancaanina musanafkuu ku wariyey min dariiqi jacfar ibni sulaymaan can thaabit ayb marka saddex qof ayaa thaabit albunaani ka warinayso waxaa ka warinayo wiilkiisa moxamed daxaaku bnu nibraas iyo jacfar bnu sulaymaan ibnu abi shaybana waa wariyey cuqayli sidoo kale fi ducafaa min dariiqi xumayd alطawiil an anas marka xadiidku waa duruqyo badan yahay marka saas darteed marka xadiidkan aqalu axwaalihi an yakuuna xasanan markuu axwaashiisa ay ugu yartaa waa inuu xasan yahay afartaas dariiq buu ku yimid oo dabaraani iyo eh, cabdirazaaq iyo abu bakr bnu abi shayba iyo warinayaan ayb maxalu shaahidkana waxay tahay anas inuu meel kore deganaay dabaq kore inuu deganaa markaa uu soo degtay ayb baabun ay hada kani baabun baab weeyaan naqshu lbunyaan guryaha xardhidooda iyo muuneyntooda in la qurxiyo aada loo muun muuneeyo qaala xadahanaa cabdالraxman bnu yunus wahuwa almustamli saduuqun waطacanuu fiihi lira'yi rawaa lahu اlbukhaariyu qaala xadahanaa moxamed bnu abi lfudayk wahuwa moxamed bnu ismaaciil bni abi fudayk almadaniyu wahuwa saduuqu rawaa lahu asxaabu اlkutub الsita qaala xadaanii cabdullaahi bnu abi yaxyaa waa cabdullaahi bnu muxamed bni abi yaxyaa awowgiisaa loo nisbeeyey laqabuhu saxbal ayaa la yidhaha naanaystiisa wahuwa hiqatun ayb can ibni abi hindin ibnu abi hindin waa saciid daawuud iyo saciid kan waa saciid hadda saciid bnu abi hindi ayb hiqatun rawaa lahu asxaabu اlkutub الsita can abi hurayrata laakiin meeshan marka war baa wuxuu ku jiraa saciid bnu abi hindin hal samica min abi hurayra xaafid alcalaa-i jaamicu taxsiilka wuxuu leeyahay qaala abuu xaatim lam yalqa saciidu abaa muusa walaa abaa hurayrata saciid bnu abi hindin lama kulmin buu yidhi abuu muusa alashcari walaa abuu hurayra midna lama kulmin calaa hada marka xadiidka inqiطaac baa ku jiro meeshaas can الnabiyi sal ll ly slama qaal laa taquumu saacatu saacadda ma dhacayso xataa yabniya annaasu ilaa dadka ay dhisaan buyuutan guryo yushabbihuunahaa ay ku shabahayaan bilmaraaxili qaala ibraahim ibraahim bnu lmundir alxizaami weeyaan waa shaykhu اlbukhaari yacnii wuxuu u jeedaa ahiyaaba almukhaطata guryo ay ku shabahayaan dhar diilimo lagu dhigdhigay oo kale qaala ibraahim yacnii wuxuu u jeedaa almaraaxil athiyaaba almukhaطata maryada maryaha la xardhay oo markaa diilimaha loo yeelay ya kii kale wax wata male maraajil ma u maraaxilo idhig waan fiirinaynaa yushabihuunahaa bilmaraajil saas inay fiican tahan filaan wa huwa darbun min buruudi اlyaman dhar maryihii yamanta yamanta marka maryahooda maryo laga keeno waxaa jiri jiray khuduud iyo diilimo leh maryahaasay marka ku shabahayaan guryaha ayb marka waa xardhaayaan gurigii oo wax markaas baahi badan uunan u qabin bay ku sameynayaan boqolaal rinji iyo bay marinayaan eh, amase waxay u yeelayaan eh, daahyo iyo waxyaabahaasay u sameynayaan xadiidkan marka sanadkiisa inqidac baa ku jira laakiin mutaabacaad buu leeyahay sheekh ilalbani silsila saxiixa uu ku sheegay ayb marka saacaddu ma dhacaysa ilaa waxa ay ka yimaadaan markuu leeyahay karaaha ka muuqanaysa marka waxyaabaan marka gurigu wax aan markaas daruuri u ahayn in laga daayo rinjigu mararka qaaroo xaajo muhiima guriga dabcan waa u yahay rinji markaa macquula oo aan xardhid badnayn oo aan maal badan ku kacaynin qofku inuu iska isticmaalo ayb qala xadahanaa musa wahuwa musa bnu ismaaciil abu salamata atabudakiyu lminqariyu qala xadahanaa abu cawaanah wahuwa alwadaaxu bnu cabdillaahi alyashkuriy qala xadahanaa cabdulmaliki bnu cumayr can waraadin katib اlmugiira qaala wuxuu yidhi kataba mucaawiyatu ila lmugiira mucaawiya mugiirata bnu shucba buu u qoray uktub ilaya iisoo qor buu yidhi maa samicta waxaad maqashay min rasuuli illahi sal ly slam aa ka maqashay fakataba ilayhi waa u qoray ina nabiy allahi sal ly slama kaana yaquulu wuxuu dhihi jiray fii duburi kuli salaatin salaad kasta gadaasheeda laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah lahu اlmulku walahu اlxamdu wahuwa calى kuli shayin qadiir allahuma laa maanica lima acطayta walaa mucطiya lima manacta walaa yanfacu da ljaddi minka اljaddu wa kataba ilayhi wuxuu usoo qoray inahu nebiga kaana yanhaa wuxuu reebi jiray can qiila waqaala wa kahrati الsu'aali wa idaacati اlmaal maxalushaahidka meesha maalkao lagu dheelo maal ku dheelid marka waxaa ah guryo in la naqshadeeyo wa idaacati lmaali wa kaana yanhaa wuxuu reebi jiray can cuquuqi lummahaat hooyooyinka in la caasiyo wa wa'di albanaat gabdhaha oo la nolol duugo wa mancin wahaati taas wa mancin marka wixii inaad haysato iyo dadka waxooda keen inaad tiraahdied waidaacat ilmaalidaasuu ka raba qaala xadaanaa aadamu wahuwa bnu abi iyaas qaala xadaanaa bnu abi di'bin can saciidin ilmaqburiy can abi hurayrata qaal qaala nabiyu sal l ly slama lan yunjiya axada minkum lan yunjiya ma korinaayo ma badbaadinayo axadan qof minkum idinka axadka oo minkum idinka idinka mida ah camalun camal ma korinaayo ma badbaadinayo ayb qaaluu waxay yidhahdeen walaa anta yaa rasuula allah adigana qaala walaa ana anigana i badbaadin maayo camal ilaa an yatagamadani illaahu alla inuu igu galaynaya maahane minhu isaga xaggiisa xaalay ka ahaatay biraxmatin naxariis inuu igu galaynaya maahane gal igaga dhigay fasadiduu haddaba marka camal idin korin maayo idin badbaadin maayo maxaa laga wadaa leanna qur-aanka waxaa ku jirto wa tilka aljannatu alatii uurihtumuuha bimaa kuntum tacmaluun jannadaas taadaas waa jannadii laydin dhaxal maxaa laydinku dhaxal siiyeyna camalkii aada shaqaysateen yaayaa halkaas ku jirto xadiidkanna wuxuu leey camal waxba ma badbaadiyo halkaasna waxay jannada ku galeen camal inuu yahay muuqato culimada marka waxay yidhaahdaan ba-daas macnaheeda weeyaan ba-da marka baa lmucaawada ma aha ee waa baa oo sababiye ah ba-da macaanideeda marka yacnii way badan tahay marka mararka qaar yacni macno tacadiyay leedahay ficilkii qaasirka ahaa marka ba- lagu siiyo inuu gudbo u noqdo waa dhacdaa mararka qaar yacni waxaa weeyaan baa oo macna almaciya wadato musaaxabaa la yihaha baa lmusaaxaba mararka qaar waxay noqonaysaa sababiya walidalika marka baadaasoo kale waxay ku jirto bisababi yaa lasoo qadaran bimaa kuntum tacmaluun bisababi maa kuntum tacmaluun laakiin baa waxaa jirta baa-ulmucaawada la yidhaha bedel qaadasha ishtaraytu lqalama bidirhamin qalinkii baan gatay bidirhamin baan ku gatay baadaas marka waa mucaawado waa qalinaad qaadatay dirham baad ku bedelatay marka midda nebigu uu diidayo waxay tahay camalkiinu jannada bedel uma noqon karo oo camalka idinka aada samaysateen iyo jannada waxa yaallo la isma siisan karo way ayb wax yar baad la timaadeen allah idiin badiyey oo hawaab badan idin siiyey marka ba-da la diidaya marka baa-ulmucaawado aayadda ba-da ku jirtaana waa ba-o sababiye ah camalku sabab waaye marka janno lagu galo waayahay sababtaana allah qofka waafajiyo jannadana asaa gelinayo qofka ayb fasadiduu toosnaada waqaaribuu dhadhaweeya waqduu kalaha wa ruuxuu caraaba wa shay min wa shay-un min adduljati buu dhigay riwaayada laakiin wa shay-an wa shay-an sameeya wafcaluu waxaad samaysaan shay-an wax oo min adduljati dheelmashada ah ama guuraynta duljada marka waa sayru fii aakhiri leyl ayb waalqasda waxaad laasimtaan alqasda dhexdhexaadka dhexdhexaadka laazima waalqasda alqasda iqraa' baa ku jira marka war war warooy ogaada yacni dhexdhexaadnimada dhexdhexaadnimo ogaada yani qasdiguna marka waxay tahay ifraad la-aan iyo tafriid la-aan gaboodfalna iska ilaaliya xadgudubna iska ilaaliya dariiqaas wasadka qaada tablugu waad gaaraysaan markaas waxaad rabtaan baad gaaraysaan qofkii marka aakhiro u socday iyo waxaa laysku shabahaa nin musaafira ninka musaafirkaa markau aada u yaqaan safarka wuxuu socdaa waqtiyadan waa jermaada jermaadadu qorax male subaxdii hore ayuu soconayaa markay qoraxda soo kululaatana aayar buu meel fiican ka gelayaa waa iska nasanaya galabkii markii la gaaro haddana waa caraabaya oo dhaqaaqaya ayb habeenkiina waxbuu ka soconayaa meeshii uu rabayna tacab la-aan iyo daal la-aan uu gaaraya idinkana marka waxaad yeeshaan acmaasha iyo daacada safar aakhiraad u socotaane camalka hal mar uun ha ku habsanina eh yacnii u kala nashaadka iyo firfircoonida waqtiga aada leedihiin la fiirsada leanna maxaa yeele ina addiina yusrun walan yushaada addiina axadun ilaa galaba qofna diinta lama yacni iskuma adkay iskuma adkeeyo ilaa diinka ka qaalib noqonayo leanna diinka duruqu lkhayr baa aada u badan haddaad tiraa midna yaynan kaa fakanin waxaa laga yaabaa marka inaad wadi weyso nashaadkaagii marka inaad fiiriso ayib wlqasda alqasda tablugu marka shaahidku waxay tahay walqasda alqasda noloshii marka dhexdhexaad inay noqoto israafka laga daayo baabu rifqi dhimrintii waxaa kusoo arooray caddayntiisiibuu u baab yahay rifqiga marka waxaa la yidhaha liinu ljaanib qofka dhinaciisu inuu jilicsan yahay bilqowli waalficl hadal ahaan iyo ficil ahaan labadaba inuu jilicsan yahay walaqdu bilashali laba shay markay noqotana midka fudud waxa fudud inuu qaato wa huwa did lcunfi rifqiga waxaa kasoo horjeedo qallafsanaanta qaala marka dabciga carabta wuxuu ahaan jiray qofku uun inuu qallafsanaado haddii uunan qallafsanayn uunan qaaqla ahayn xaqaaga waa la qaadanaa ba u aaminsan yihiin innaga dabcigeen hadda sidaas waay soo mahan berigii horena waa iska ahaaba laakiin dadku xoogaa waa iska roonaayeenba malaamiiri waxbaa ku dambeeyey waqtigaas hadda laakiin waqtigan waa kasii dareen dadkii nin walba wuxuu leeyahay qofkaas indhahan ushidanayo kuleey haddaa indhaha ushidato waxaaga waa ka helay haddii kale ma helaysi waxaas marka indha ushidashada waa cunfiga kaas waay marka suuqii baa lahjadii taallay saasay iska noqotay naam ayib cunfigaas marka waxba kasoo bixi waxba kuma hagaagaya ilaa carabta waxaa gabayadooda kamid ay dhihi jireen man lam yadud man lam yadud can xawdihi bisilaaxihi yuhadami waman laa yadlim innaasa yudlami ninkaan dadka dulminin waa la dulminayay dhihi jireen marka si aan lagu dulminin adiga ziyaado aad qofka fiiri un dhaqanku isaga bateen xuquuq mushtaraga hadday jirto qofkan qeyb kuleeyahay kanna qeyb kuleeyahay waa inuu kii kale qeybtiisa galo wuxuu isleeyahay marka taadaa kuu nabadgelaysa haddaad gasho qofka kale xaqiisa haddii laakiin aada iska ilaaliso adaa lagu soo hunguriyeynayo isleeyahay adduunyadan intii la joogayaba iska yarba dadku hadda cumrigii jaa qofku hadduu arbiciin dhaafo cumriga u dhiman maxay tahay cumri ou taako ama dhudhun dhula ku dagaalamo waxba u tari maayo ayb qala xadaثna cabdالعaزيز بن cabdالlahi qala xadaثna ibrahim بن sacdi عan ibni شihaab can curwaةa bn الزubayr can caaishaةa زawji الnabiy sal اه ly slm qaalat dakhala rahdun jamaaca soo galeen min alyahuudi ah calaa rasuulillahi bay usoo galeen sal ll ly slam faqaaluu waxay yidhaahdeen assaamu calaykum mowd korkiina ha ahaado qaalat caaishatu caaisha waxay tidhi fafahimtuhaa aniga waan fahmay faqultu waxaan idhi calaykum assaamu wallacnatu dhinta mowd korkiina ha ahaado iyo lacnad qaalat waxay tiri faqaala rasuulu llahi sal ll ly slam nebigu wuxuu yidhi mahlan yaa caaisha caaishaay ukaadi aayar in allaha alla yuxibu rifqa rifqiga dhimrintuu jecel yahay fi lmri kullihi arrinta dhammaanteed yacni arrin kastoo ama gaal halala dhaqmo ama cid kale halala dhaqmaayo markaas alla wuxuu jecel yahay dhimrinta rifqiga xaqaagiina dabcan yaan lagu xadgudbin adoo rifqi isticmaalaya rifqigaa ka tegin faqultu waxaan idhi yaa rasuula allah awalam tasmac maa qaaluu miyaadan maqlin waxay dhaheen qaala rasuulu llahi sal ll ly slam qad qultu waxaan idhi wacalaykum anigana waxaan ku idhi wacalaykum waa u jawaabay marka anoo war xun iga imaanin ayaa iyagana u jawaabay xadiidkan imaam imaamu kitaab ladab buu kusoo saaray sanadkan laftiisa <coughs> qaala xadaanaa musadadun qaala xadaanaa abu cawaana can lacmash can tamiim bni salma wahuwa sulamiyu hiqat can cabdiraxmaan bni hilaal wahuwa alcabsiyu hiqat ayضa can jariir bni cabdillaahi qaala qaala rasuulu llahi sala ll ly slam man yuxrami alrifqa yuxrami alkhayra man qofkii yuxram laga hoojiyey laga hoojiyey huwa isaga alrifqa rifqiga iyo dhimrinta laga hoojiyo marka yuxram labadeeda mafcuul midna naa'ibulfaacil ay ka dhigatay midna caadi bay uayay u nasbisay yuxram ilkhayra khayrka waa laga hoojiyey qofkaas ayb qofkii rifqiga iyo dhimrinta laga hoojiyo aan la siinin yuxrami lkhayra khayr laga hoojiyey waa laga hoojiyey qofkaa khayrka ayb marka dhimrintaasaa khayrku ku jiraa ayb xadiidkan imaam muslim baa wariyey fi kitaabi اlbiri wالsila min صaxiixihi qala xadaثna mxamed bnu kahiir wahuwa alcabdiyu qala akhbarana shucbaة can اlacmash mihlahu qala xadaثna cabdullahi bnu mxamed wahuwa almusnadiyu qala xadaثna bnu cuyayna can camri wahuwa bnu dinar can ibni abi mulaykata can yacla bni mamlak wahuwa yacla bnu mamlak almakiyu maqbul can umi darda can abi darda can الnabiy sal ly slama qaal man ucطiya qofkii la siiyo xadahu dheeftiisa acdaana laba mafcuulay qaadanaysa mid naaibulfaacil ay ka dhigata man ucdiya huwa waay xadahu dheeftiisa min arifqi oo ugaga sugnaatay dhimrinta faqad ucdiya waa la siiyey xadahu dheeftiisii min alkhayri khayrka xaggiisa ninkii dhimrin dabci dhimrin lagu arsuqay oo la siiyey qofkaa khayr dheeftiis waa helay waman xurima xadahu min alrifqi qofkii laga hoojiyo laga manciyeyna faqad xurima xadahu min alkhayri baa laga hoojiyey dheeftiisii khayrka ahqalu shayin shaykan ugu culays badan fii miisaani lmu'mini qofka muuminka miisaankiisa yowma alqiyaamati xusnu lkhuluq dabci wanaag wain allaha allana la yubgidu waa u caroonaya alfaaxisha albadiy midka waxa foosha xun samaynaya ama ku hadlaayo albadiya ee af dheer yani midka afdheerida ku sifaysan oo wax allaale wuxuu afkiisa soo qabta iska sheegayo xadiidkan tirmidi baa wariyey min dariiqi bni abi cumar can ibni cuyayna wuxuuna yidhi tirmidi xadiidun xasanu صaxiix ayb qala xadaثna cabdullahi bn cabdilwahaab qala xadaثanii abu bakr bnu naafic wahuwa abu bakr bnu naafic alcadawiyu mawlaahum almadaniyu qaadi baqdad ضaciif rawaa lahu lbukhaariyu fi ladab اlmufrad wasmuhu abu bakr ayaa la ihaha mawlى zayd bn اlkhaطaab ahaa qaala samictu moxamed bna abi bakr bni camr bni xasmin ayaan maqlay qaala wuxuu yidhi qaalat camratu qaalat caaishatu qaala الnabiyu sal ll ly slam aqiiluu dawi lhay-aati aqiiluu ka daaya oo ka dhaafa dawi lhay-aati hay-aadka kuwa u saaxiibka ah caharaatihim kufkufkooda u dhaafa ayib xadiidkan xadiid xasan weeyaanoo mutaabacaadku xasan ku yahay abu bakr ibnu naafic waa la mutaabaceeyey sida abu dawuud imaam axmed nasaa-i daxaawi ay wariyeen macnaha marka dhawil hay-aat yaa la yidhaahdaa dhawil hay aadku daxaawi wuxuu ku macnaynayaa isaga dadka dhowrsan dhowrsanaanta lagu yaqaanay ayib dadkaas marka dhowrsanaanta lagu yaqaanay ayuu ku sheegayaa waxaa kale aimada qaar kale ay leeyihiin qofka xataa haddaan dhowrsanaan laguna aqoonin xumaanna aan lagu aqoonin mastuur waay waa iska mastuurulxaal isaga laftiisu macnahaanuu soo gelaa qaar baa dhahayo sindi sida uu leeyahay nacam ayb qof marka aan dembi geli jirin qofka ha la daayo halayska daayada lafteeda maxay noqonaya waa wixii aan xuduud ahayn haddii shay xad iyo cuquubo ka waajibto uu la yimaado maxkamadiina timaadee la keeno waxaa lagu cafinayaa ninkan waa saaxibu hay-a nin sharaf iyo khayr iyo wanaag lagu yaqaano hala daaya maya leanna nebigu misdax ibnu athaatha iyo xadka waa ka fuliyey isagoo weliba bedri ahaa marka ma la daynayo qudaamat bnu madcuun iyo sidoo kale qamriga iyo markay cabeen waa tii cumar uu caqli celiyey shubhada ka saaray markaa haladi hala garaacu yidhi marka qofkan marka dhawil hay dhawil hay-aad xataa hadday yihiin mar hadday xuduud galeen maxkamadiina la keeno ma laga daynayo ee wixii aan xuduud ahayn waay waxaa iska tacsiiraad oo kalea maxkamadda lagu keenay oradoo maanta iska tagaa laleeyahy hadda ka hor laguma arkin adoo xumaan iyo ku jira waa la iska daynaya amaba xuduud buu ku dhacay xaakimkii iyo qaadigii ma gaarin dadkan oo waxaan ka galay inay iska daayaan hadday iska daayaan waa cafi karaan oo dadka dhexdooda waa iska cafin karaan xuduudda laakiin haday maxkamadda tagto waa marka aan la cafi karin ayb xadiidkan marka masale muhiim buu sheegayaa qofkii wanaag lagu yaqaanay kufkuf iyo simbiriraxo yar hadday ka dhacda iyo in laga indhallaabo bani aadamka ma laga heli karo bani aadam isaga dhan sidaad rabta noqonayo mararka qaar xataa dadka saas oo kalea inaan loo jeedin oo kale layska dhigaa oo ka indhallaabid yaa la isticmaala laakiin haddii aad seeftaada dul dhigto qof kasto ama ha ahaado nin hay-a u saaxiiba dawlhayaad ha ahaado oo nin sharaf iyo khayr lagu yaqaana ahaa iyo kii kaleba haddaad seeftaada u baxsato hadda adigiina wax kuusoo haraayo male ogown fabimaa raxmati min allahi linta lahum walow kunta fadan haliida alqalbi lanfaduu min xawlik nebi maxamed cid ka dabeecad fiican ma leh risaalaana loo qiraayay saxaabada cid ka fiican ma leh haddana waxaa la leeyahay haddaa adigu dadkan ku qallafsanaan lahayd waa kaa kale yaaci lahayd nin nebi maxamed ka dabci fiican ma lag ma la helaayen ama ama gaarayen isagii haddii la yidhi haddaad qallafsanaan lahayd waa kaa tegi lahaayeen de ninka qallafsan dadku waa ka tegayaan ummaddii maxay iiga tageen hadhow hadduu yidhaahdana isaga qaldan adigii baaba marka yacni rifqigii iyo ka tegay walidaalika duwalka xataa iyo taariikhda waxay tilmaamayaan xaakim ba xaakimka uu ka dulqaad badnaay mulkigiisu waa ka sii dheeraan jiray xaakimba xaakimka uu ka dil badan yahayna mulkigiisu waa kasoo yaraan waa kasoo degdegi ogaa dadkii hadda maalan wax badan talinaya waxaa ka mid a muluugtii markii la fiiriyo mucaawiyaba ka bilow wax ti dheer uu talinaya wax ku kacay na ma maynan jirin markiiba isaga caamuljamaaca wixii ka dambeeyey markaa uu yacnii madaxtinimadii uu qabtay wax ku kacayna ma jirin dadkuna way jeclaayeen waxaa lagu jeclaana waxaa lagu tilmaamaa mucaawiya radia allahu canhu nin dulqaad badan inuu ahaa saaxibu xilmin dulqaadka haddaad ka tagto adigiina waa wareereysaa dadkiina waa isku wareereysaa qaala xadathana algudaniyu hadaniyu buu idhigay waa gudaniyu algudaniyu bidami اlgayni اlmucjamati wa takfiif اdaal ayb أحmed بن عubayd الlahi qala xadaثna kaثيir بن abi kaثيir whuwa الbصriyu laysa bه baأس rawى lah الbخariyu fi اladb الmfrad qala xadaثna haabit عan anas عan النabiy sal اه slm qaal laa yakunu ma ahaado alkhurqu doqonnimada doqonnimadana hadda waxaa laga wadaa qalafsanaanta fii iyo iyo fii shayin shay dhexdiisa ma ahaado ilaa shaanahu waa ceebeeyaa doqonnimo iyo qallafsanaani hadday shay soo dhex gasho way ceebeynaysaa waxaasi waa fool foolxumay u keenaysaa wain allaha alle rafiiqun mid dhimrin badan waa yuxibu rifqa dhimrintuuna jecel yahay xataa haddaad adigu wax fiican waddo haddii aada qallafsanaan kuda waddo shaygaasi marka dadkii waa fiican yahay dadka laguma kari karan mana laga dhaadhicin karan leanna adigiibaa cunfi iyo qallafsanaan ku wado qala xadaثna cmr bnu marzuq qala akbaranaa shucbaة can qataadata qaala samictu cabdالlahi bna abi cutbata wahuwa albصriyu mawla anas hiqat samictu cabdالlahi bna abi cutbata yuxadiثu can abi saciidi اlkhudriy qaala kana rasuulu lahi sal ly slam nebigu wuxuu ahaa ashadda xayaa-an mid ka darnaan badan xagga xishoodka min alcadiraa'i gabadha bikrada ah fii khidrihaa qolkeeda asturkaa ku sugan yani alcadraa waa bikrada gabadha yar fii khidrihaa khidriguna waxaa weeyaan meesha qolka ay kaga jirtoy ku asturan tahay inan kasoo bixin haweenka marka berigii hore guriga yay isaga jiri jireen oo waxay ahaayeen marka dad yacni haween marka gurigii un ku jirto un ka bixin gabadhu marka kuwaas bikaarada xishood intay ka qabaan gabar bikraa oo guri aan kasoo bixin nebigaa ka xishood badnaay ka sariig badnaa ayb wa kaana idaa kariha shay-an wa kaana nebigu wuxuu ahaa idaa kariha shay-an shay hadduu naco uu dhibsado carafnaahu waan garanayni min fii wajhihi wejigiisaan ka dareemaynay hadii nebigu uu isagoo sidaa hadduu wax dhibsanayo wejigiisaan ka fahmi jirnay meeshaana waxaa laga qaadanayaa xukunka in lagu qaadan karo ama shayga bilamaaraat calaamad in wax lagu fahmi karo nebiga wejigiisa xanaaq marka markuu wax dhibsanayo wejigiisay ka fahmi jireen ayb taasaa marka ku jirto ayib waxyaha iyo xishoodka la sheegana ada waa wixii sharci ah qaala xadaanaa axmed bnu yunus wahuwa alyarbuuciyu qaala xadaanaa zuhayr can qaabuus wa huwa eh, qaabuus ibnu abi dabyaan alkuufiy fiihi liin dacfi baa ku jira ana abaahu aabihi abu dabyaan xuseyn bnu jundub ayaa la yidhaha abu dabyaan aljanbiy hiqatun ana abaahu xadatahu can ibni cabaasi can الnabiy sal ll ly slama qaal alhadyu الsaalixu hadyiga toosan wanaagsan wasamtu iyo hanaanka samtigu marka waxay tahay xusnu lhay-ati samtigu waxaa weeyaan xusnu lhay-ati walmandari walmandaru اljamiil qaab wanaagsan iyo aragti fiican qofku yacni labiskiisa iyo habkiisa iyo iyo hab wanaagsan hab wanaagsanaanta hanaanka waliqtisaadu dhexdhexaysiga juz-un min sabciina juz-an waa qeyb toddobaatan qaybood ka mid ah oo min anubuwati nebinimada toddobaatan qaybood oo nebinimada nubuwada qeyb ka mida weeyaan qofku inuu mandar fiican yahay aragti fiican yahay oo qaab fiican yaho hanaan fiican yahay iyo dhexdhexaadka qofka inuunan ifraad iyo tafriidka ka dheeraado ayb xadiidkan abu daawuud baa wariyey sanadkiisa qaabuus ayaa ku jira ibn abi dabyaan dacfi baa ku sugan laakinahu yataqawaa wuxuu ku xoogeysmayaa bimaa rawaahu tirmidiyu xadiidka tirmidi uu wariyey can cabdillaahi bni sarjas lafdigiisuna wuxuu aha nebigu wuxuu yihi asamtu lxasan watu-adatu hanaanka wanaagsan iyo deganaanta tu-adadu waa deganaanta waliqtisaadu iyo dhexdhexaysiga juz-un min arbacati wacishriina juz-an min annubuwa qeyb ka afar iyo labaatan qeybood oo nubuwada qeyb ka mida iyo xadiidka uu soo saaray markuu soo saaray tirmidi xadiidkan wuxuu yidhi wafi lbaabi can ibni cabaas ibnu cabaas waa kan marka xadiidkiisa inaga hadda kitaabka noogu dhigan qaala wafi lbaabi can ibni cabaas buu yidhi markaa kadibna wuxuu yidhi hada xadiidun xasanu gariib marka xasanu liayrihi xasanu lidaatihi waayo xadiidka tirmidi midkaanna maadaama dacfi ku jira kaasuu ku xoogeysmaya walidalika xadiidkan waa saxiix ayb ayb mucalliqiinta marka waxaa laga yaabaa inay sheekh ilalbani uun iska raaceen binaan calaa dalika xadiidkaay ku daciifiyeen xadiidka laakiin midkan iyo yaa xoojinayaan qaala xadahanaa xafsu bnu cumar hoos muxuu kugu dhigay adiga kan qaala xadahanaa xafsu bnu cumar qaala xadahanaa shucbatu wahuwa xafsu bnu cumara bni sakhbara qala xadahanaa shucbatu can lmiqdaam wahuwa almiqdaamu bnu shurayx bni hani can abiihi can caaishata radia allahu canha qaalat kuntu calaa baciirin rati ayaan korkiis ahaa fiihi sucuubatun rati marka aan hayin ahaynoo qallafsan faqaala nabiyu sal ll ly slam nabigu wuxuu yihi calayki birifqi rifqi iyo dhimrin ogow oo laazim fa inahu laa yakunu fii shayin rifqigu shay ma ahaada dhexdiisa ilaa zaanahu waa qurxiyaa walaa yunzacu min shayin lagama siibo ilaa shaanahu waa ceebeeyaa ayb kuntu calaa baciirin fiihi sucuubatun iyo hadalkan yani munaasabo waa jirtaayo munaasabadooda waxay tahay ashay bishay yudkar rati qallafsan markii la arko qallafsanaantii inuu ka waaniyaba mararka qaarna de qofku hadduu isagu qallafsan yahay wax qallafsan baa laga yaabaa markaas yacni inuu in markaas yacni musaaxabadiisa iyo waxaas in lagu imtixaano way iska dhacdaa leanna xayawaan qofku wuxuu dhaqanayo iyo isaga waxbaa ka dhexeeya calaaqo say isula joogaan isula joogaan waa isla falgeli karaan laakiin muhiimku waxay tahay uun nebigu sal lla ly slam waxuu caaisho u tilmaamaya iyada ma qallafsanee yacni ratigan maadaama qallafsanaantan ay ku aragtay kuna dhibsatay ayaa marka waxuu leeya qallafsanaantii buu marka uga sheekeynaya calayki birifqi rifqi laazim fa inahu shaanigu wuxuu yahay laa yakunu fii shayin fainahu dhe rifqigu laa yakunu ma ahaanayo fii shayin shay dhexdiis ilaa zaanahu waa qurxiyaa walaa yunzacu min shayin lagama siibo ilaa shaanahu waa ceebeeyaa qala xadaثna cabdالcaزiز qala xadaثna اlwlid bnu muslim can abi raafic abu raafic can ismaaciil bnu raafic baa la yidhaha alansariyu اlmadaniyu ضaciif ayb can saciidi اlmaqburiy can abihi can abi hurayrata qaala qaala rasuulu اlahi sal ly slam iyaakum washuxa waxaan idinkaga digayaa shuxiga shuxigu waxay tahay qofna inuu waxhelo inaadan jeclaanin waxaagii maaha inaad baqayleysa keliya qof kale xataa inuu wax helo inaadan jeclayn shuxigii iska ilaalin waa idinkaga digayaa fa inahu shuxigu ahlaka man kaana qablakum dadkii idinka horreeyay oo halaagay waana cudur khatar ah qofku haddii qof kaleba inuu wax helo hadduunan jeclayn dhibaataa imaanayso hadduu arko isagu celin waayo qofkiina wixii uu haysto kana qaadi karin muxuu ku fakarayaa marka inuu la inuu dilo inuu la dagaalo qof dilo inuu ku dalbado isagiiba inuu dilo qof wax kale ku mashquulsan waayo qalbigana waa ka gubanayaa qofkaasoo kale leanna xasad baa ku jira tabar ounan u haynin dadkan ilaahay baa abuuray isaga kale kala risqiga siinayo isagaa mawhibaadka u kala qaybinayo laakiin aduu haddaa istiraado qofkan yownan waxba helin eh, haddii uu wax helo waxaa ku xiga marka inaad dhibsato dabadeedna ficil xun fa inahu shuxigu ahlaka man kaana qablakum dadkii idinka horreeya halaagay qofna inuusan waxba helin cudurkannaha ayaad moodaa inuu noocaas yahay qofkasoo yani waxaabad moodaa kanna hadduuna waxhelin kanna waxhelin waa u qabaayuu leeyahay anigana inaan waxwaaye xataa ninka meelahaas iska maraayo faqriga ah sarahan iyo markau arko waa dhibsana haddii maanta la yidhaha sarihii madaafiica lagu baabi'iyey waa la sin maayuu leeyahay dadka nacam sow lama qixin uu leeyahay dadku hadda waa siman yihiin nacam lu'mi iyo shar waayo waxaas nacam dadkan inay sinmaan ilaahay ma doonin mana dhacaysa nacam xikmadna maaha allana subxaanahu watacaala isagaa dadka kala kormariyeen waana laysku imtixaanay ninkaan hadda daaraha haysto ninkaas faqriga ku jiro ku imtixaanan yahay kan faqriga ku jirana kaasuu ku imtixaanan yahay wajacalnaa bacdakum libacdin fitnatan atasbiruun wa kaana rabuka basiira qaarkiin qaarka kalean ku imtixaanay laakiin haddii qofku imtixaankaasba uunan arkaynin keliya uu ujeedo dadku ha sinmaan aad foolxun inay isdilaanay keenaysaa marka fa inahu ahlaka man kaana qablakum dadkii idinka horreeyey halaagay safakuu dimaa'ahum dhiiggooday daadiyeen ay qubeen waqatacuu arxaamahum waxay gooyeen raximkoodii qaraabadoodii wadulmu dulumaatun yowma alqiyaama dulmiguna waa mugdiyaalo maalinta qiyaamaha xadiidkan abu daawuuda ah oo kale soo saaray min xadiidi bni cumar isagoo ah iyaakum washuxa fainamaa halaka man kana qablakum bishuxi amarahum bilbukli fabakiluu waamarahum bilqaطicati faqaطacuu waamarahum bilfujuuri fafajaruu shuxigaa amrayo shuxigii isagaa wuxuu noqday yaa macbuud u noqday wuxuu amray in ay isgooyaan waa isgooyeen wuxuu amray inay yacnii fujuur iyo daaco ka bax sameeyaan waa la imaadeen waa sameeyeen wahaakada bukli buu faray waana la waa la imaadeen wاdulmu dulmiga dulumaatun mugdiyaalo waa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha hada akhiruhu wallahu aclam wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed